بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين fasax kadib nasasho ka gadaal waxaan meesha ka sii wadi doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala kitaabkii noo socday ee buluuqulmaraam adiladii axkaamta markaa ahaa ilaahi subxaana wa tacaala waxaan wax badan ka baryaynaa inta noo dhimanna inuu same iyo wanaag noogu dhammeeyo intii horay aan u soo qaadanayna inuu ilaahay nagu anfaco subxaana wa tacaala waxaannu maraynay kitaabkii ama qaybtii beecyada ama buyuuca markaa looga hadlaayay waxaanoogu soo dembeeyey amase aan wax ka soo tilmaannay oo aan soo marnay qaybihii beeca ayagoo aad iyo aad looga soo hadlay waxyaabo fara badan oo buyuuca markaa ku saabsan baabulkhiyaari ayaanu gelaynaa oo aan ka bilaabaynaa caawa haddii rabbi idno wa tacaala khiyaar waa ka noqod labada qofood ee wax kala gadanaysa in allaala intay isla joogaan mid kastaa ka kale inuu khiyaar leeyahay sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay saan horayna u soo tilmaannay in bulshada ganacsatada ah ee wax iibinaysa ama kuwa wax iibsanaaya inay si fiican u yaqaanaan ama ay ula socdaan beeca iyo waxyaabaha loogu talagalay axkaamyaha iyo waxyaabaha ku dhex jira si xoolahooda waxay gadanayaan iyo waxay gadayaanba ay u noqdaan shay khayr iyo baraka markaa u leh marka khiyaar ayuu baab u yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man aqaala qofkii u muslima qof muslim ah qofkii u celiya baycatahu iibkiisa iib iyo wax uu iibiyo qofkii allah ilaahay wuxuu ka dhaafaa uu ka celiyaa cafaratahu dembigiisa simbirraxshada asaga ku dhacda gafafka iyo qaladka iyo dembiyaalka uu galo yuu ilaahay ka dhaafaa subxaanah wa tacaala rawaahu abudad daawud baa xadiidka wariyey waa bnu maaja wasax ibnu xibbaanna xadiidku waa uu saxiix yeelay iyo walxaakim waana saa ay tilmaameenoo xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuuna tilmaamayaa maalan qof baa wax kaa gaday wix baad ka iibsatay mar allaala markii wixii khiyaara uu lahaa iyo wax allaala wixii dadka wax laysugu celin jiray kadib ay dhammaatay xaqna uusan u lahayn in laga celiyo ama loo celiyo xoolihiisa ayaa intuu kuu yimidaa wuxuu kaa dalbaday kaana codsaday si naxariis ah inuu ku qaldamay wuxuu kaa codsaday in dhiibkiisii loo celiyo xaq uma laha oo adiga xaqa iyo wixii waxaan lagu celinaynin waad gaartay waa la kala tegey waa la iskhiyaar geliyey walbaacii waa waajibay kadib ayuu ka qoomameeyey waa uu ka shalaayey oo si codsi ah ayuu kaaga dalbaday in dhiibkiisii uu ka noqdo loona soo celiyo adigiina kuma adkaynin ilaahay dartii ayaad ugu celisay oo aad tidhi xoolahaagiina waa kana qaado lacagtaadiina laguu soo celiyey naxariistaa haddaad samayso ilaahay dembi aad gashuu kuu dhaafaya subxaana wa tacaala simbirraxasho iyo wixii khalad ah ee kaa dhacaa ilaahayaa kaa celinaya kuuna dhaafaaya oo rasuulku wuxuu leeyahay man aqaala qofkii u celiya musliman qof muslim ah baycatahu baycadiisa waa iibkiisa waxbuug ayaad ka gadatay wuxuu ku dhahay walaalow ii soo celi wuxuu ku yidhi waan qaldamay oo saa rabine waxaan kaa codsanayaa waxaygii inaad ii soo celiso waxaagi inaad qaadato adigiina ma dhihin maya khiyaaru majlisna wuu dhammaaday khiyaarkii caybtana wuu dhammaaday ila saddex khiyaarood baa jira waa mid shardi ahoo qofku uu yidhaahdo waxaan waan soo tijaabinayaa saddex maalmood haddii aan kugu soo noqdoon ceeb kugu soo arkana saddexdaa maalmood waa kuu soo celi wacigaysi haddaad i weysana beecii waajibay ama khiyaar ceeb ahoo shaygii ceeb lagu arkay ama khiyaar noo imaan doonoo khiyaar majlis la yidhaahdo waa intay labada qofood isla joogaan beeciina aan markaa lagu kala tegin inta noocaas ah oo dhan ninka wuu dhaafay hadda iska daa wixii qofka xaqa u lahaa ee khiyaarihii aan soo sheegnay ayaa laga yaabaa inaan loo celinin iska dhaaf qof qaldamay oo wixiisa ay baabba'een oo khiyaaradii dhan u dhammaadeen in wixiis markaa loo celiyo sidaa darteed rasuulku aad buu ugu guubaabinayaa sala allahu calayh wasalam man aqaala qofkii u celiya musliman qof muslim ah baycatahu baycadiisa iyo iibkiisa aqaalahu allah ilaahayaa ka celiya asagana oo u dhaafoo ka saamaxa caaratahu simbirraxada ama dembiga ama qaladkoo markaa galo an ibn cumara radia allaahu canhumaa can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxa uu ka wariyey sal اllahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi nebiga idaa tabaayaca rajulaani oo laba nin haddii ay wax kala iibsadeen ay kala iibsanayaan fa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah bilkhiyaari khiyaar buu markaa leeyahay waa ka fasaqan karaa oo waa ka bixi karaa buu galay waxbuu gorgorsaday waa loo soo dejiyey alaabtii waa tiriyey lacagtii weli ma sallimin waa ka noqon karaa khiyaar ayuu leeyahay midka xoolaha iibinaya iyo kan iibsanaya labadaba maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin buu dhahay rasuulka sal alla calih wasalam intaysan kala tegin maa lam yatafaraqaa oo wakaanaa jamiican ayiinku wada jiraan ay isla joogaan labadooda mid kasta ka kale ka mid ah wuxuu leeyahay khiyaar ow amase yukhayiru axaduhuma uusan khiyaar gelinin midkood alaakhara ka kale khiyaargelinna way jirtaayoo mar allaala markii badeecadii la soo dhigo ninkaanna iibkii uu rabo inuu galo uu ku dhaco ee uu sameeyaa khiyaar lasi siinayaa war xoolihiina waa kana waxaagiina waa kana iyo wixii aad wadatay labadooda kee ku khiyaargelinaysaa oo aad rabtaa inaad ku socoto iibkii ayaan khiyaar ku qaatay hadduu yidhaahdo taasna waa mawduuc kale oo beeci waa waajibayaa haddii uusan khiyaar gelinin aysanna markaa kala tegin labadooda mid kastoo ka mid ah khiyaar buu markaa leeyahay labadooda khiyaar buu ku sugan yahay fain khayara axaduhumaa alaakhara haddii ka kale uu khiyaar geliyo oo fatabaayaca ay wax ku galagataanay ku kala iibsadaan calaa daalika khiyargelinta faqad wajaba albaycu beeci waa dhacay markaa beeci marka wuu waajibay wa in tafaraqa haddayse kala tagaan bacda an tabaayaca markay wax kala iibsadeen kadib oo walam yatarug oo walam yatarug uusan ka noqonin waaxidun eh, minhuma labadooda mid kasta oo ka mid ah albayca beeci faqad wajaba albaycu beeci markaa isaguna wuu waajibay labadaa xaalad haddii la helo oy wax kala iibsadeen midkoodkan kale uusan ka noqonin uusan dhihin aniga bes waay waan ka baxay kii waxgedayna saasoo kale uusan dhihin oo markaa kadibna ay saa ku kala tagaan beeci marka wuu waajibay muttafaqun calayh walafdu limuslim baa iskaloo xadiidku wuxuu tilmaamayaa khiyaar inuu markaa jiro weliba khiyaarkan waa khiyaarulmajlis baa lagu magacaabaa oo waa inta midka waxgadaya iyo midka wax gadanaya ay jasadkooda iyo makaankooda ay ku sugan yihiin sida riwaayadaha qaarkood noo keeni doonaan labadaa qofood ee wax kala gadanaysa mid kasta oo ka ka mid ah khiyar buu leeya buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam waa uu ka bixi karaa beeca waa kii wax iibsanaaya kii wax iibinaya wuu ka bixi karaa laftigiisa waa kii mar allaala markii ay kala tagaan amase midkoodka kale uu ka kala khiyaar geliyo oo khiyaarkaa wax lagu kala iibsado labadaa xaalad hadday dhacaan beeci markaa wuu waajibay oo rasuulku wuxuu leeyahay sal اllahu calayh wasalam idaa tabaayaca rajulaan laba qofood hadday wax kala tabaayacdaan oo ay kala iibsadaan kullu waaxidin minhumaa labadooda mid kastoo ka mid ah bilkhiyaari buu leeyahay oo waa ka bixi karaa beecina waa joojin karaa horayna waa u sii wadi karaa maa lam yatafaraqaa waa intaysan kala tegin oo wa wakaanaa jamiican eyinkuu markaa wada jiraa ow ama sayukhayiru axaduhuma alaakhara uusan khiyaar gelinin midkoodka kale oo haddii khiyaar gelin timaado oo wixii inta lagu kala heshiiyo nin yahow ma qaadanaysaa mase waad ka noqotay maya kama noqon waa ku qaadanayaa khiyaarka hadduusaa ku qaato oo midkoodka kale uu khiyaar geliyo oo fatabaayaca calaa daalika khiyaargelinta ay wax ku kala gataan faqad wajaba albaycu beecii wuu waajibay oo wuu dhacay wain tafaraqaa haddii ay kala tagaan bacda an tabaayacaa markay wax kala baayacdaan oo ay kala iibsadaan ka gadaal oo walam yataruk waaxidun midna uusan ka noqon uusan oga tegin minhumaa labadooda mid kastoo ka mid ah waaxidun minhuma albayca baa'i kama noqonin raalli buu ku noqday wayna kala tageen faqad wajaba albayc baycay markaa wa uu waajibay muttafaqun calayh muttafaqun calayhi lafdiga muslim baa markaa iska leh qaabka iyo wanaagga saasaa markaa loogu talagalay wax kala gadashada waan camr بن شعyب عن أbيه عaن jده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل rasuulku wuxuu yidhi albاaيc bاaيca waa midka iibiya iyo mubtaac wlmubtaac bilkhiyaari ka wax iibinaya iyo ka wax iibsanaya mid kasta khiyaar buu leeyahay xilliguu doonuu ka noqon karaa wakhtigii uu rabo ayuu beeca khiyaar u leeyahay waa gormee waa xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tegayaan buu dhahay nebiga sal اllahu calayh wasalam ilaa an takuuna inay tahay maahana safqata khiyaar safqata khiyaar waa iib kala doorid ah safqa khiyaar haddii uu yahay oosaan hadda soo tilmaannay la kala dooransiiyo inuu ka noqonayo beeci iyo inuu ku qaadanayo ee xaaladdaa ay saa tahay taa ma ahee intay wada jiraan oo aynan kala tegin mid kasta qiyar buu leeyahay walaa yaxillu lahu xalaal uma aha qofka an yufaariqahu inuu faaruqo inuu meesha ka taga khashyata asagoo ka cabsanaya an yastaqiilahu in iyo celi lagu yidhaahdo asoo ka cabsanaya in celitaan laga dalbo maxaa la yidhi ilaa la kala taga soo ma aha haddii ninkani uu kan wax ka iibiyo ilaa la kala tagana la yidhi ka hor isla markii hadduu suuqa ka baxo si aan wixiisa loogu soo celinin waayo in allaala inta dukaanka lagu wada jiro ama suuqa markaa la wada joogo xataa haddii waxa meesha la kala gatay la qaado oo ninkii lacagta qaatayna lacagtii carruurtiisa uu u dhiibo kii xoolaha gatayna xoolihiisii uu qaado oo ama dukaankii iyo dad uu u dhiibo labadii wax kala gadatay intaynan kala tegin oo ay meesha joogaan mid kasta khiyaar buu markaa leeyahay marka midkani wuxuu isleeyahay yaan iiga celi lagu dhihin oon lagugu soo noqonine bacdamaa rasuulku yidhi xataa yatafaraqa inuu isla markii uu gado bannaankuu markaa adusuul ka soo baxo oo markaa yidhaahda qalaas anis waqa waa ka tegey taana qofku xalaal uma ahan buu yidhi haddii iskii uu u baxo macnaha waxaa la diidayaa inuu ka cabsanayo in lagu soo celiyo laakiin markii wixii lagaa gatay adigana suuqa wax kale aadan ka samaynaynin ujeeddadaaduna aysan ahayn in xoolaha lagugu soo celiyo cabsasho aad ka cabsanayso oo aad ka baxdo kuma jirto waa mowduuc kale laakiin waa bishardi inuu qofka suuqa uga baxo khashyata an yastaqilahu ka cabsasho uu ka cabsanayo in lagu soo iib celiyo oo la yidhaahda iyo celi waxaydii taas asagoo markaa ka cabsanaya yaynan dhicin taana rawaahu alhamsa ila ibnu maaja waddaaru qudni wabnu khusayma iyo wabnu jaaruud intuu way wariyeen wa fii riwaaya waxay ahayd xataa yatafaraqaa min makaanihimaa ilaa makaankooday ka faaruqaan meeshaasaa waxaa laga fahmay baa la yidhi haddii lacagta la raro amase la raro xoolihii inaysan ku jirinoo labadii qofood makaankoodu ay markaa wali joogaan oy meeshaa markaa baaqi ku yihiin <clears throat> xadiidku xadiis saxiixa waaye wuxuuna tilmaamayaa sidii aan soo tilmaannay oo kale labada wax kala gadanaysa inay mid kasta khiyaar leeyahay ilaa laakiin ay joogaan waa intaysan kala tegin haddii la kala tago oo midkanna uu baxo kanna uu baxo beecii marka wuu waajibay ilaa laakiin haddii ay tahay safqata khiyaar xataa yatafaraqa markuu yidhi ilaa an takuuna safqata khiyaarin khiyaar safqadeeda waa iib kala doorid ahoo tan hadda soo tilmaannay qofkii in la kala dooransiiyo kadibna uu beeca inuu qaadanayo uu markaa doorto maahane wa can ibni cumar radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi dakara rajul nin baa u sheegay lilnabiyi sal allahu calayhi wasalam rasuulkaa wuxuu u sheegay annahu yukhdacu in la dakro oo la dago fi lbuyuuci beeca dhexdiisa lagu khiyaanaa ninka faqaala rasuulku wuxuu yidhi idaa baayacta markaad iibsato faqul waxaad dhahdaa laa khalaabata khiyaane ma jirto dagitaan ma jirte ayaan lay qiyaamin dheh muttafaqun mar allaala markii suuqa aad gashaba u sheeg dadka ninkani nin dhaabac gaaray buu ahaa muddo fara badanna ganacsiga ku jiray qofku wuxuu aad ugu mudoobo inuu ka haro way ka adag tahay saa darteed ma kala yaqaano wixii uu bixinayo ma yaqaana waxa uu qaadanaayo asagoo dhan dhibaatii mashaakil baa ku sugan dadkiisii in badan bay la hadleen waa laga hororay suuqa iska daa ganacsigan baa la yidhi ma dayn kari buu yidhi ila waa kuwaa yeeloobay dhibaato iyo rafaadna waa soo gaaray saa darteed baa waxaa dhici kartaa wax yar oo wax badan lagu heli lahaa inuu wax yar iska qaato waxaa dhici karta wuxuu bixin lahaa inuu wax kala bixiyo dadka noocaas ahna dad baa ka faa'iidaystaa oo dhaha xataa anagu ma dhicin oo asagaa saa yeelay hadduu qofku xaaladdiisu saa tahay heerkaa noo kalena uu gaaro inaan la dhicin baa loo baahan yahay in wixiisa loo dhaqaaleeyo sida suuq uu wax maray laga siiyo xabad okunbaa suuqa kun shilin la gadaa markaasuu ku dhahay labaatan shilinsi waad ogtahay sida xaalku yahay inaad ka faa'iidaysata ma aha rasuulka sal alla calah wasalam nin baa u yimid markaasuu dhahay rasuulkii ilaahayow waa lay dagaa beecaa laygu khiyaanaa rasuulkuna wuxuu yidhi markaad wax iibsanayso waxaad dhahdaa laa khalaada khalaaba yaysan jirin yaan lay dhicin dagitaan yaysan jirin qof allaala qofkuusaa ku yidhaahdo waa fahmayaa ninka inuu kala dhiman yahay ama cilad markaa ay jirto muttafaqun calayh waa dadkaan maanta ka faa'iidaysan laga taajiro baabu ribaa ribadii ayuu baab ku yahay waa ziyaadaa loola jeedaa ribada waa waxyaabo ziyaado ah saa darteed baa xagga sharcigana waxaa loola jeedaa waxyaabo isku mid ah oo haddii la rabo in laysku iibiyo inaan markaa la kala badinin ribadu aad bay u dhibaato badan tahay qofkii cunana ilaah wuxuuhi fa'danuu bixarbin min allah waa dagaal xag allii mid rasuul ka yimid xaggooda diyaar u noqdo qofka ribo cunaha aladiina ya'kuluuna alriba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu ashaytaanu min almasi qofka riba cunaha markuu qabriga ka soo baxayo sidii nin masi iyo waali ay taabato kale u soo baxaya asoo dhacdhacayuu soo baxaya sida qur'aanku markaa tilmaamay can jaabir radia allaahu canhu qaala jaabir wuxuu dhahay lacana rasuulu ullaahi rasuulka wuxuu lacanaday aakala ribaa riba cunaha iyo wamawkilahu midka cunsiiya wa kaatibahu karaanigiisa midka u kala qora iyo washaahidayhi labada markhaatiba wa qaala rasuulku wuxuu yidhi hum intuba sawaa waa isku mid haddaad u qorto haddaad aruuriso lacag haddaad cunsiiso hadii lagu cunsiiyo kulli riba cunaha kan cunsiiya karaaniga warqadda u qora ka markhaati ka noqda waxyaabahaasoo dhan waa isku midoo riba cunayaal waayaguu dhahay rasuulka lacaladiisaa ku dhacdayo waa dad malcuuniin ah dhammaan oo markaa lacnadan lacana qabayaal waayee rasuulku wuxuu leeyahay jaabir wuxuu yidhi lacana rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay wuxuu lacnaday aakila riba midka ribada cunaa iyo wamawkilahu midka cunsiiya wa kaatibahu midka qora macnaha midka kaatibka u noqdee warqadda u qora ama kombiyuutarka ugu garaaca iyo wa labada markhaati iyo intii shaahid ka noqotaba wa qaala hum sawa dhammaan waa isku mid buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam nacalaqabayaal waaye dhammaantoodoo nacaladaa rasuulkay qabaan saasaa markaa loola jeedaa rawaahu muslim walilbukhaariyu naxw xadiidkaasoo kalea u sugnaa oo min xadiii abi juxayfa markaa ah xadiid saasoo kale ah oo ibna jaabir uusan ahayn laakiin saxaabi kale markaa wariyey bacdamaa muslim iyo bukhaariba ay kala wariyeen muttafaq ma uusan oran waayo labada saxaabi ayaa markaa kala duwan bacdamaa labadii saxaabi ay laba saxaabi oo kala duwan noqdeen yow kii horena dhahay rawaahu muslim welilbukhaari wuxuu u yidhi haddanausan muttafaqu dhihi waaye xadiidkaasoo kalaa jira oo min xadiid abi juxayfa ah oo aan jaabir markaa ahayn haddiise jaabir keligii ahaan lahaa amase abi juxayfa keligii ahaan lahaa mutafaqu markaa dhihi lahaa sidaan qaacidada hore ku soo marnayba xadiidku wuxuu noo diidayaa in aad wuxuu nagu gubaabinayaa in aad yaad laysaga ilaaliya ribada wa can cabdullaahi bnu mascuud radi allaahu canhu can اnabiyi sal اllahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi alriba ribadu alaaatun wa sabcuuna baaban waa toddobaatan iyo saddex nooc waaye buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam ribadu si aanan ogayn bay nagu soo gashaa una samaynaa ribada lacagtaa la kala ribaysto keliya lama dhahe noocyo badan ayay u qaybsantaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam caysaaruhaa waxaa ugu fudud waxaa ugu dembeeya midla an yankixa arajul ninka inuu naagaysto ummahu hooyadii waciyaadu billah inaad hooyadaa ka zinaysato ama aad mataqaanaa isticmaasho waa midda ugu yar buu dhahay rasuulka sal alla alih wasalam ka warrama wixii ugu agteenna ka culus oo ugu weynaa ama qofku uu aad io aad laga yaabo inuusan ku dhicin oo inuu hooyadiisu imtiqaanaa sariirta la aado taasaaba ugu sahlanba inta kale way ka badan tahay wa inna arba aribaa riba midda ugu ribaysan ugu ribo badanna waa cirru rajuli lmuslimi qof muslim ah sharaftiisa oo wax loo dhimo qof muslim ah sharaftiisa inaad xaqirto inaad liido inaad cayso inaad dhibaato gaarsiiso matal waa ku caaye caydii uu ku caayo waxa laguu ogol yahay cayduu ku caaye oo kale ad ku jawaabto sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala laa yuxib اllahu اljaar ilaahay ma jecla qowlka xumaanta lala jaaro ilaa man ulim qofkii la dulmiye maahane qofkii kac ku dhao kac waa dhihi kartaa dameer baa tahay dameer baa tahay waa dhihi kartaa xayawaan baa toogan markaasaa tihi ey iyo kelab iyo ximaar iyo wasl baadaa ah waa dhibaato aad iyo aad u weyn saa darteed buu xadiisku tilmaamay labada iscaysaa waxay dhahaan kan cayda bilaabaa loo qoraa dembiga haddaad aarsato xataa oo intii uu ku yidhi aad dhahdo dembi ma lihid labada dembi ee afafkiina ka soo baxay kii cayda bilaaba loo qoraa hadduusan xadgudbin kii madluumkii cayda lagu bilaayo buu dhahay nebiga laakiin hadduu xadgudbo wasaq baa tahay wasaqii ximaar adaa ah ninba wixiis waa u gooni laakiin ma rabtaa labada dembi in loo qoro adiguna aad sidaada ahaato intuu ku dhaha uga badinin wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah qofkiisa iska cafiya ajirkiisa allah ayuu ka qaadan subxaana wa tacaala marka ribo waxaa u aysarsanoo u fudud qofkii inuu guursado ama u hooyadii waxaana arbar riba ah ribatan ugu culus ee ugu ribaysanna waa cirdu rajul muslim waad u jeeddaa hal buu ku yidhi boqol baad uga dhigtay waa arba riba saa darteed qofka muslimka akhlaaq fiican inuu yeesho way wanaagsan tahay caytama ma aha nebiga weligii ma arsan sala allahu calayh wasalam haddii la sabri karo way fiican tahay rawaahu ibnu maajah ayaa mukhtasar ku wariyey waalxaakimna bitamaamihi xadiiska asagoo tamaamkiisuu wariyey wasaxaxahu waa uuna saxiix yeelayo waa sida uu tilmaamo xadiisku wuxuu tilmaamayaa ribadii laga fogaado inay ribadu aad u xun tahay noocyo inay u qaybsanto toddobaatan buu dhahay nebiga iyo saddex nooc oo albaab ayay ka kooban tahay ribada taasaana ugu sahlan waxaase ugu sarreeya qof muslima cirdigiisa oo lagu xadgudbo inta u dhaxaysa ribooyin baa markaa ku jira marka qofka muslimkaa ribada intuu aad isaga ilaalin karo waa inuu iska ilaaliya wacan abi saciidin alqudri radi allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi laa tabiicuu ha ku iibinina addahaba dahabka bidahab ha ku iibinine ilaa milan bimilin inay isku mid yihiin ma ahane maal iyo maal iyo garaam iyo garaam inay isla yihiin ma ahane walaa tushifuu ha badinina oo ha siyaadinina qaarkeed calaa bacdin qaarka kale walaa tabiicuu ha ku iibinina alwariqa fidana bilwariqi fida ha ilaa milan bimilin mil iyo mil inay tahay maahane waa inay isku garaam ahaadaan waa inay sawaa noqdaan walaa tushifu ha badininoo ha siyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaar ka kale wala tabiicuu hana ku iibinina minha xaggeeda marka la kala iisku iibsanaya dahab iyo dahab ama sawariq iyo wariq waa firdee haa'iban ku maqan binaajisin mid naajisoo naqdioo markaa meesha yaala haddaa haddii laysku iibinayana sida noo imaan doonta in kaana yaddan biyad hooyay siinay ahaata buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayh xadiidku qayb ayuu tilmaamayaa wuxuuna noo soo qaatay dahabka iyo fidada labada sidaa darteed ayuu rasuulku abi saciid wuxuu ka sheegay anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi laa tabiicuu ha iibinina addahaba bidahab ha ku iibinina midkani waa cilis midkanna waa mid cusub midkani waa midkanna waa addahab bidahab ilaa milan bimili inuu markaa yahay ma maal iyo maal isku mid iyo isku garaam iyo isku waxa inay yihiin maahane walaa tushifuu egbadinina oo ha siyaadinina bacdahaa calaa bacdi ama dahabkaaga waa dahab noocaas ah waa dahab mutaqaanaa celis ah waa dahab noocaasee lacag ku dar si dahab laguu siiyo kana bixi ama garaamkii la kala siyaadiyo xaaladda dhicin walaa tushifuu bacdahaa calaa bacd ولا tabiicuu alwariqa bilwariq hana ku iibinina waa fidee ilaa milan bimilin inay isku maal yihiin maahane walaa tushifuu bacdaha calaa bacd qaarkeed qaarka kale yaan laga badin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam walaa tabiicuu minhaa haa'ibin binaajisin kan hoo ka kale guriguu yaalaa waa kula soo maraana waa mamnuuc ayadana waa in mid jooga mid maqan aan lagu gedin soo rasuulku tilmaamay sal alla caleh wasalam dhaadku waa laysku iibin jiray sidaa darteed ayaa bunuugaha waaweynka ah maahane hadda inta badan ma jirto dhaad noocaas oo kale ah ilaa waxaa dhexdeenna ka jira oo keliya midkaanu hadda tilmaannay kan isaan waaye iyo kan cilis waaye iyo kan caalkiisa saa ah yaa dhexdeenna ka jira ama wixii waaweynaa iyo dahabkii laysku iibin jiray iyo sidii markii hore ilaa meelaha aan tilmaannay iyo mu'asasooyinkaa waaweyn maahane gabdhaha dahabka meesha isaga gadee yaryarka ah xaaladaha noocaas ma gaarin laakiin kaasa inta badan laga yaaba in la isticmaalo marka xaalku hadduu saa yahay yaan la dhihin dahabkaaga bacdamaa nooc hebel uu yahay ama dhowr maalood aad soo isticmaashay sideed garaam ayaan kaa qaadayaa mid afar garaama markaa lagu siinayaa waa inay mil iyo mil ahaadaan buu dhahay nebiga sal alla calih wasalam midkaan bixi lacagna ku sii dar mid kale lagu siinayaa walaa tushifu yaan la ziyaadin buu dhahay nebiga waxba yaan lagu derin bacdahaa calaa bacd ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وأنا إنay gacan saar نoqotaa waa inay gacan saar noqotaa ii hay iyo ha iga gelin iyo hoos ii geli waxyaabaa dumarka dahablayda isticmaalaan waxyaabo badan oo qaldan baa jira maanta ummadduna aysan ribo u malaynaynin muttafaqun calayh wacan cubaadat bni saamitin qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi aldahaba biاldahabi wاlfidaة biاlfida wاlburu biاlburi wاlshaciiru biاlshaciiri wاltamru biاltamri wاlmilxu biاlmilx mila bimili sawaan bisawa yaddan biyad marka alaabta laisku iibinayo waa inay isku mid noqdaan waa inay isku sawaan noqdaan mili sawa isku macna dhow yihiin yadan biyad inay noqoto hoo i e isii e fa ida ikhtalafat hadday iskhilaafaan oo ay kala duwanaadaan haadihi alasnaaf noocyadaa ayaga ah fabiicuu ugada kayfa shi'tum saad doontaan haddii waxay yihiin dahab iyo waxaa laisku iibinayaa fida saa doontaan u kala gada waxaa laisku iibinayaa timir iyo waxaa laisku iibinayaa iyo milix waxaa laisku iibinayaa shaciir iyo bur fabiicu kayfa shi'tum laba jawaan oo mtaqaanaa beriis ah hal jawaan oo timiraan siisanaya fabiicu kayfa shi'tum saa kala gada haddayba iskhilaafaan asnaaftii fabiicu kayfa shi'tum saad doontaan u kala iibiya idaa kaana yaddan biyadin laakiin hadday gacanii gacan saa tahay gacan iyo gacan hooyasii baa loola jeedaa rawaa muslim baa xadiidka wariyo xadiidku wuxuu tilmaamayaa dahabkii iyo fidadii aan soo marnay ayaa wuxuu ku soo daray tacaam qayb ka mid ah oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam addahabu biاldahab dahab dahab lagu gado waalfidatu bilfida fidda fida lagu iibiyo waalburu bilburi burbur lagu iibiyo burka daqiiqii caadigaa naqaanaa saa darteed xataa midhihiisa waa bure wاtamru bitamri timir timir lagu iibiyo macnaha wshaciiru dheh bishaciiri iyo wtamru bitamri wاlmilxu cusbo oo bilmilx lagu iibiyo milan bimilin ha ahaato mil iyo mal waa isku mid sawaan bisawa ha ahaadaano sawasaba kuwa ah oo simanoo isku mid markaa ah cusbadaada waa cusbadii meesha laga keenay adigana cusbo kalaad wadataa milix iyo milix bay wadaagaan haddii laysku iibinayo isku mid ha noqdaano sawaa'an bisawa ha ahaadaano yaddan biyadna ha noqoto oo i isii faida اkhtalafat hadday kala duwanaato oo ay iskhilaafaan haadihi اlasnaafu sinfooyinka iyo noocyadan la soo sheegay oo ay laba kala duwan noqdaan dahab iyo dahab ma aha waa dahab iyo fido shaciir iyo shaciir maahee waa shaciir iyo timir ma aha bur iyo bure waa bur iyo mtaqaanaa shaciiri wixii markaa la mid ah hadday saa u kala duwanaadaan soo ma aha fabiicuu kayfa shi'tum saad doontaan u kala gadabodhay nebiga sal alla alay wasalam kala badiya haddii la doono laakiin waa in ay yad iyo yad noqotaa idaa kaana yadan biyadin yadiyo yad inay markaa ahaato saasaa markaa loo baahan yahay rawah muslim baa xadiidka wariyey haddii saa aysan noqonin maxay noqonaysaa riba markaa imaanaysa wa can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam marka intaa lixdaa nooc ee la tilmaamay keliya miyay qaas ku yihiin bur shaciir timir milix buu rasuulku tilmaamay dahab iyo fidana wuu ku daray marka haddii cunto kale ay tahayna ma ku jirtaa mase waa intaa keliya bal aan aragna axaadiista kale waxay ayaguna markaa tilmaamaan wacan abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam aldahabu biاdahabi dahab dahab lagu iibiyo wasnan biwasnin waa inay noqdaan isku wasan iyo isku garaam iyo isku miisaan milan bimilina waa inay ahaadaan wاlfidatu biاlfida fida fida lagu gado wasnan biwasnin milan bimilin waa inay isku saa noqdaan waa saan soo tilmaannay faman zaada qofkii ziyaadiya aw isdaada ama ziyaado dalba fahuwa riban ribay noqonaysaa buu dhahay nebiga sal alla aleh wasalam haddaad dalacdo oo aad codsato iyo haddaad adiga ku dartaba labaduu marka waa ribo ribay noqonaysaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey oo xadiidku dahab iyo wuxuu siqaasa u tilmaamay fido wax kale kuma soo darin aldahabu biاdahabi dahab dahab lagu gado wasnan biwasnin waa inay ahaadaan milan bimilin waa inay noqdaan wاlfidatu biاlfida lagu gadana wasnan biwasnin ayagana milan bimilin waa isku mid isu garaam isku miisaan wax la miisaamaya hadday in la isku miisaan noqdaan wax la beegaa haddaynay isku beeg noqdaan faman zaada qofkii kordhiya oo wax ku dara aw isdaad ama dalbada asaga korsiimada fa huwa riba rawaahu muslim wacan abi saciidi waabi hurayra radi allah canhuma anna rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam istacmala wuxuu shaqaaleeyey rajulan nin calaa khaybara khaybar khaybar nimankii yuhuudda waati inta laga raray ay dheen aan idiin shaqayno mar allaala marka meesha wax ka soo baxana wax in markaa laga siiyo waa laga ogolaaday nebiga sal allahu calayh wasalam sanad kasta ninbuu u diri jiray la soo xisaabtama timirtay aad caan ugu ahay istacmala rajulan nin buu shaqaaleeyey nebiga sal alla calayh madax buu uga dhigay calaa khaybar si uu ula soo xisaabtamo wixii soo baxay fa jaa'ahu wuxuu ula yimid ninkii rasuulka uu u keenay bitamrin timir timirtaasoo janiibin aad u fiican timirta nooca kala aad aadka u fiican baa loola jeedaa janiib faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam nebiga intuu la yaabay buu yidhi nebigu wuxuu yidhi akullu tamrin khaybara haakada timir kastoo khaybar ka baxda saanoo kale miya saan may u tahay timirta khaybar oo dhan ma sidaanba faqaala laa mayuu dhaha yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow sidaa ma aha wallaahi allan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulkii allow innaa annagu lana'hudu waxaan ku qaadanaa assaaca suuskii oo min haadihi middaani jinibka ahee fiican bisaacayni waaalaaa laba saac ama laba suus iyo saddex baan ku qaadanaa oo midda xun markaa ah ee dimirtu midna aad bay u fiican tahay midna waxoogaa waxbaa ku dhedhex jiro isku dardar midda isku dardar ka ahee wax bolow iyo wax kaliya kulli isku jira intaan laba saac bixino ama laba suus yaa hal suus la soo qaadanaya oo timirta nooca fiican markaa ah saasaan yeelnaa faqaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam rasuulku wuxuu dhahay laa tafcal ha ha samaynin bilalsaan oo kale intaa uga sugnaatay rasuulka sal اllahu calah wasalam mar loo diray asagana intuu u sheegay awah buu dhahay nebiga mm, mm, mm, alla yaa badana caynurida waa riba isheed buu dhahay nebiga sal اla alيh wasalam ribada laguu tilmaamayaba taa waaya ilan maantao dhan baa laga soo hadlaayoo la dhahaye timir timir lagu iibiyo wasni wasni ha noqoto mil bimil sawaab sawaab ha ahaato saa markaa lagu galagado marka noocii fiicnaa yaa hal koomba la bixinayaa noocii kalaa laba koomba qofku uu qaadanayaa ha samayn buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam maxaa la samaynayaa marka maxaa la falayaa gad buu dhahay nebiga aljamca timirta jamca ah waa midda xun waa midda liidata bidaraahima daraahim ku gad ayd intaad suuqa geyso lacagka lagaa siisto uma btac kadibna ku iibso bidaraahim lacagtii daraahimta ahayd janiban midda fiican ku gado waxay kuu goysada kiila ha kuu goyso laba kiila ha kuu goyso saa samay baa la yidhi marka waxyaaba markay isku mid yihiin in la kala badiyana la diiday maxaa laguu ogol yahay waxaa laguu ogol yahay dahabkaagii fidadaadii timirtaadii wixii riddiga ee aad rabto inaad iska baddashood nacdo lacag ku iibi lacag marka lagu iibiya lacagtii lacag ku sii darso haddaad doonto ama intay kuu goyso nooca kaad ku ba'an tahay markaa gado saas samay buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam ribooyinka aad iyo aad isaga ilaaliya rasuulka sal اllahu calayh wasalam abi saciid iyo abu horayra waxay ka wariyeen inuu rasuulku isticmaaliyu shaqaaleeyey nin timirtii khaybarna uu maqaanaa yiri inuu mtaqaanaa ka soo shaqeeyo amase uu madax uga dhigay fa jaa'ahu bitamrin ayuu la yimid timir janiibin aad u fiicanoo nooca ugu wanaagsan markaa ah faqaala rasuulu llaahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu yidhi akullu tamrin timir walba oo khaybara ka baxda haakada saan miya saan may u fiican tahay faqaala laa maya wallaahi yaa rasuul allah innaa lana'hudu assaacan qaadanaa oo min haada middan fiican ah bisaacayn iyo walaaa midda jamaca ee isku jirjirka ah isku dardarkan ku qaadanaa faqaala rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam nebigu wuxuu laa tafcal ha samaynaysaa bic waxaad iibisaa ood beecisaa aljamaca timirta jamaca ah midda isku jirjirka ah gad bidaraahima lacag siisabuu dhahay nebiga uma intaa ka bacdin ibtacgada oo waxaad ku iibsataa bidaraahim janiiban timirta fiican wa qaala fi lmiisaan miisaankuna wuxuu ka yidhi mila dalika wa qaala wuxuu yidhi fi lmiisaani miisaankana wuxuu ka yidhi mila dalika saasoo kale macnaha wixii la koombaynayna waa koombay koombina isku mid noqdaan wixii mataqaanaa miisaan ahna waynan markaa la kala badinin wa qaala wuxuu yidhi fi lmiisaani miisaankuna mila dalika saasoo kale waa muttafaqun calayh walimuslim wakadalika almiisaan miisaanku waa sidaa wa can jaabir bni cabdillaah radi allaahu canhumaa qaal nahaa rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu diiday sal اllahu calayh wasalam eh, wuxuu diiday can bayci subrati goobta iibinteeda subrada waa mar allaala markii la soo goobeeyo min atamri timir ah laa yuclamu aan la ogayn makiiluhaa kaylkeeda in lagu iibiyo bilkayli kayl almusamman la magacaabo la yaqaano oo min tamri timir ah beec meel yaala oo la yaqaano iyo midaan la aqoonin inta kiila uu yahay in laysku gado tana rasuulku waa diiday sal alla calah wasalam waa layska qiyaasay oo kale middaanna waa afar kiilo middaanna waa qiyaasoo dembiid baa lagu soo shubay maya rasuulku xaaladdaa wuu diiday sala allahu calayh wasalam in la kiileeyaa wa in la ogaadaa say hadhow u noqoto mil bimili sawaan bisawa rawa muslim baa xadiidkaa wariyey wa can macmar bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa asmacu rasuula allah rasuulka ilaahay mid ka maqla sala allahu calayh wasalam yaquul dhahayaa aacaamu biacaami acaam oo acaam lagu iibiyo milan bimilin waa inay isku mid noqdaan wa kaana acaamunaa yowmaidin ashaciir acaamkeenna maalinta waxaa u badnaa haciir shaciirtaasunbay markaa cuni jireen marka xadiidkan wuxuu tilmaamay bacdamaa afar sinfe soo tilmaamay milix iyo tamr iyo shaciir iyo bur in xadiikani acaam oo dhan uu markaa tilmaamay asaga ee uu leeyahay aacaamu biacaam lagu iibiyo milan bimilin marka acaamkaa nebigu tilmaamay ma intaa la soo tilmaamayaa weli mase waa acaam kulligii aqwaal baa markaa ka taagan say noqotaba markaa wuxuu leeyaha macmar ibni cabdilaah rasuulkan ka maqlay asagoo dhahaya aacaamu biacaami milan bimil waa inay ahaadaan waa inay mil iyo mis isku mid wa kaana طacaamuna طacaamkeena yowmaidin maalinta aan isticmaali jirnoon cunaynayna shaciir shaciirku markaa ahaa rawahu muslim وcan fadalة bni cubaydillaah qaala wuxuu yidhi ishtaraytu waxaan iibsaday yowma khaybara maalintii khaybar qilaadatan muryad baan gatay buu yidhi waa dahabki intaan la kala bixinin binay waxaan ku iibiyey biinaa caشhara diinaaran labaiyo toban diinaar fiihaa dahabun dahab baa ku sugnaa iyo waqaras qaraska waa nooca la taxo markii dahabka uu dahabkii uu yahay mataqaanaa muryad oo kale waa la kala dhalaaliyaa noocyo kale qaar wasaq baa ka soo baxda qaar dahab saafi ah waxyaabo kaloo la taxo arrimooyin badan oo noocaas ah ayaa ku dhex sugnaa buu yidhi markaan gatay oo laba-iyo toban diinaar aan siistay fa eh, fasaltuhaa waan kala saaro waan dhalaaliyey waan tafsiiliyey buu yidhi oo waan dhalaaliyey fawajadtu fiiha waxaan ka helay gudaheeda akara wax ka badan min inatay cashara diinaaran laba-iyo toban diinaar laba-iyo toban diinaar wax ka badan ayaan markaa ka helay fadakartu dalika الnebi nebigaan u sheegay sal اlla alيه wasalam faqaala wuxuu ii yidhi nebiga laa tubaacu yaan la iibin xataa tufasala ilaa la kala sooco hadhow ribiy waxyaaba noocaana imaan kara rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waxaana marka imaan karaa marka rasuulku wuu diiday sal اllahu calayh wasalam mar allaala markii khaybar qaniimadii laga soo helay oo dadkii loo qaybiyey ninbaa wixii qaybtii la siiyey labaiyo toban diinaar siistay mar allaala markuu qaatayna waa kala dhalaaliyey wuu kala saaray laba-iyo toban diinaar wax ka badan ayuu markaa ka helay ayay noqotay oo aan ku jirin intii hore rasuulka sal اllahu calayh wasalam marka wuxuu yidhi yaan la iibinin ilaa la kala saaro oo la kala dhalaaliyo rawaahu muslim وcan samurata bin jundub radi allahu canhu ana الnabiya sal اllah alيه wasalam naha rasuulku wuxuu diiday can bayci اlxayawaani biاlxayawaan xayawaan oo xayawaan lagu gado nasiyatan hadday amaah tahay dayn ayadoo ah rawaahu lkhams wasaxahu tirmidi iyo ibnu jaaruud xadiidku cabdi siixa wuxuu tilmaamayaa nasii hadday tahay oo mid maqan yahay ka kale inaan lagu iibin karin marka la leeyahay nasiixa haddii ay yihiin maxaa loola jeedaa xayawaan adigoo soo iibsanaya inaad dayn ku soo qaato lagu diidi maayo laakiin hadda xayawaan iyo xayawaan baa laysku iibinayaa midkaagii wuxuu ku jiraa xerada oo waxaad leedahay xayawaankaanaan xayawaankaygii kaaga gaday geelii baad qaadato xeradan ka dooni doonaayo meeshaas uu ku xaraysayabaa keenaya ayadoona siiya markaa ah taa waaye miduu xadiidku markaa diidaya naha can bayci alxayawaan bilxayawaan in lagu iibiyo nasiya ah, haddii ay tahay mid dibdhaca amase ama markaa tahay waa in midkoodka kale uu labaduba meesh ay joogaan waa taan soo marnay mid qaa'ib ah mid naajisiyaan markaa lagu iibin rawahu lhamsa wasacahu tirmidi ibnu jaarud wa can cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam amara rasuulku cabdulaahi wuxuu amray cabdulaahi bni cumar an yujahiza inuu diyaariyo u qalqaaliyo jeishan ciidan ciidan duulaan aadahayay inuu balqalqaaliyo geelihii iyo awrkii waxay raacayeen iyo waxaasoo dhanba fanafadat ilibil geelii baa go'ay fanafadat waxaa dhammaaday oo go'ay aliibnu geeli faamara wuxuu amray nebiga an ya'huda inuu soo qaado calaa qalaa'isi sadaqa sadaqada waa sakada qalaa'istooda waa qaalimaha geela ee sadaqada inuu ku soo qaado ayuu amray nebiga sal alla calah wasalam qaala wuxuu yidhi cabdullaahi fa kuntu waxaan ahaa aakhudu albaciira bilbaciirayn halkii bacir laba bacir ayaan ku soo qaadahayay ilaa ibli sadaqa oo geela sadaqada intii laga gaara ah rawaahu alxaakim walbayhaqi wa rijaaluhu iqaat rijaashu hadday iqaat noqdaan ma tilmaami kara xadiiskuna saxiix yahay waxaa dhici karta intaqaanaa rijaashiisu inay iqaat noqdaan xadiiskuna daciif noqdo sanad ahaan iyo wixii markaa lamid ah marka qolana waxay yidhaahdeen xayawaanka laga bixinayaa bacdamaa mil bimil ay tahay laakiin xadiiska inta badan waxaa tilmaamay inuu daciif yahay bacdamaa axaadiisii hore aan soo tilmaamay waxyaabaha laysku iibinaye laysku gadayana isku mid ay noqdaan iyo xadiidkii saxiixi hadda aannu soo marnay rasuulku wuxuu diiday xayawaan xayawaan in lagu iibiyo nasiih markaa tahay kaa saxiixuu markaa noqonaya ee gadaal idinkuu keena insha allah waxaa dhici karta oo midkan oo kale inuu gadaal u dhigo kale inuu hore keeno insha alla ani saasaa ii qoran laakiin habka aan saa ku wadana sax kutubaha qaarkood xadiidkan waxay ku keenayaan ee gadaal dambe waxay soo hormarinayaan can ibni cumar sooma marka insha allah gadaal ku arki doontaan anna rasuula اllahi sal اla alay slam amarahu an yujahisa jayshan inuu qalqaaliyo ama uu diyaariyo fanafadat ilibil geelii baa go'ay geelii baa dhammaaday marka faamarahu an ya'huda calaa wuxuu amray calaa qalaa'isi sadaqa qaalimaha iyo geelaha sadaqada la keeni doono inuu ku soo qaado qaal cabdulahi wuxuu idhi fakuntu waxaan ahaa aakhudu albaciira bilbaciirayn halkii baciir laba bacir baan ku soo qaadahayay ilaahay bidhi sadaqa intii laga gaaraayo idan nasiyay noqotay nasiyadana waa tii marka la soo diiday rawahu alxaakim walbayhaqi warijaal wahiqaat laakiin xadiisku waxaanu tilmaanay inuu yahay xadiis markaa daciif can ibni cumar radi allahu canhuma qaale wuxuu idhi samictu rasuul allahi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya idaa tabaayactum haddaad wax ku kala gadataan bilciinati beeca ciinada lagu magacaabo bayculciina haddaad wax ku kala gadataan oo waakhadtum aad qabsataan ood ku dhegtaan adnaaba albaqari saynta lo'da xoolo uun aad dabagashaanoo wax diin ka fakera oo ilaahay diintiisa barta la waayo kulli aad xolalay noqotaan waradiitum aad ku rali noqotaan bizarci abuur beeraha xoolo iyo beera la kala aado wa taraktum aljihaada jihaadka ilaahay diintiisa lagu difaacana aad ka tagtaan oo wax diin ka fakera oo ilaahay diintiisa u nusreeya la waayo ganacsi lo iyo geel abuur keliya aad ku mashquushaan sallat allaahu alla wuxuu idinku sallidayaa calaykum korkiina dullan dulli wilaa idin saaraya subxaana wa tacaala waad dulloobaysaan haddaad diintan difaaci waysaan laa yansicuhu laydinkana siibi maayo oo laydinka qaadi maayo dulliga weligiin waad ku jiraysaan xataa tarjicuu ilaa aad u laabataan ilaa diinikum diinkiina maalintaad diinta u laabataan baa idinka qaadaya subxaana wa tacaala inta kale cadowga dushu idinka saarnaana waayo idinka beer ganacsi iyo beec khiyaano ah iyo xoolo la dhaqda iyo abuur ku raalli noqday diin barashadeeda difaacitaankiisa jidka alloo lagu jihaado wixii oo dhan baad ka tagteen xaalataa hadday dhacdabuu dhahay nebiga sal alla alai wasalam sallata allah alla wuxuu idinku sallidayaa uu idin saarayaa calaykum korkiina dullan dulli buu ilah idin saara subxaana wa tacaala waa dulloobaysaa qofaan salaad hagaajinay diin allaan ku soconayn aan diin alla difaacin xarab diinad aan baranayn xataa salaadda uu tukana aysan fiicnayn se ilaah ugu gargaara subxaana wa tacaala dulligaasaa ilaahay idin saaraya intaa kadibna laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaa looga baxaa dulliga waa marka diinka ilahi loo laab subxana wa tacaala waa marka islaamka lagu dhaqmo wa marka diinta alla lagu camal falo waa markii ummaddu diinta bartaan ummaddu ay baraan cadaalad lagu dadaalo qof kasta xaqiisa la siiyo ila subxaana wa tacaala diintiisa inaad difaacdaan aad u kacdaan oo xoolahan iyo waxyaabaha kale oo adduunka aad ku wada mashquusheen aad iska yaraysaan markaasaa ilahay dulli idinka qaada subxaana wa tacaala maxaa lagu magacaabaa bilciina beeca inaha la yidhaahdo sida rasuulku tilmaamay ida tabaayactum bilciina waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi oo lagu fasiray maalan qofaa xoolo haystaa xoolihii qof kalaa u baahan oo wuxuu rabaa inuu amaah kas ka qaato wuxuu siinayaa ama lacag buu uga baahday wuxuu leey niyo ana lacag ma haayee badeecad baan ku siinaya badeecadaa qaado badeecaddii ayuu qofku qaadanayaa mar allaala markii bannaanka loo soo dhigo ila waa nin lacag leh markaasa wuxuu leeyahay waxaan ma rarari kartid ma qaadi kartide bacdamaa lacagtaad u baahantahay tahay wuxuu ka siiye badeecadii waxuu ka siiye oo kale laba boqoloo kun labadii boqol ee kun uu ka siiya wuxuu leeyahay maadamaa kaashaad u baahan tahay waxaana raritoodii dibkay kugu yihiin boqol iyo konton aan kaa siiyo isla asagii asagii wixii bixiyey boqol iyo konton buu ka siinayaa ninkani waa isaga baahan yahe wuu ka qaadanayaa xoolihii wuu soo noqsaday boqoli kontonkii waa laga gooyey kontonaa lagu leeyahay marka asaga kontonuu markaa soo celinaya waa bic qiyaana waa waxyaabo dadka gobol ka mida ah inay sameeyaan si dadbanba ha u sameeyaanay markaa ku jirto saa darteed baa waxaa dhici karta haddii kale inuu qofku badeecad siiyo mar allaala markuu siiyey wixii uu gadmi waayeen qofba uu diraya weliba ka soo gado lacag raqiisaa looga soo qaadaa kana dayntii waa lagu leeyahay lacagtiina waa u soo noqonaysaa wixiina waa u soo noqonaya marka dhibaato aad iyo aad u weyn baa jirta beeca haddii naxariis darrada ah aad saa isku gashaan oo isu naxariisan weysaan oo xoolaha khaasatan eh, adnaaba albaqari saynta ama dibka lo'da aad ku dhegtaan waa haddii xololey aad noqotaan baa loola jeedaa ilaa mar walba qofka xololayga ah xoolaha daba socdaa xagkaa adnaabtooda iyo sayntooda uu markasta daba socdaa waradiitum bizarci beerahana ay abuurkaad ku raalli noqotaan oad ku qanacdaan oo diin kaloo idinka maqanba aad aragtaan inaysan jirin wa taraktum اljihaad jihaadkana aad ka tagtaan sallat allahu calaykum dulla dulli buu alla idinku sallidayaa laa yanzachu laidinkana qaadi maayo idinka siibi maayo ilaahay xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diinkiina u laabataan rawahu abu daawuud min riwaayati naafic canhu ibni cumar wa fii isnaad sanadkiisa maqaal baa ku jira waliaxmed naxwuhu xadii kaasoo kale wariyo min riwaayati caaaa warijaaluhu iqaa rijaashiisu waa iqaa asagana wasax ibnu qataan baa cadiista saxiix yeelay idan xadiiska bacdamaa maqaal baa ku jira la yidhi qolo way daciifiyeen laakiin shawaahid buu leeyahay baa la yidhi ilaa xasan ama siix markaas soo gaarsiin karaa ku dhaqan buu xadiisku mudan yahay wa can abi umaama radi allaahu canhu can اnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga man shafaca liakhiihi qofkii walaalkii wax u tara ama u ergeeya shafaacatan ergayn oo faahdaa lahu hadiya hadiye uu u soo hadiyeeyo oo faqabilaha uu ka qaato faqad ataa wuxuu la yimid baaban albaab cadiiman oo weyn oo min abwaabi ribaa riba albaabeeda ka mid ah rawahu axmed wa abu daawuud wa fii isnaadihi sanadkiisa marqaal baa ku jira laakiin shawaahid buu leeya isagana ilaa xasan gaarsiiya ina xadiisku tilmaamayaa la yidhi haddii wejigaaga aad qof wax ugu tarto man shafaca man shaaca qofkii u shafaaca waxaa loola jeedaa qofkii erga u noqda liakhiihi walaalkii shafaaca xafiis wax ka dhammaysan waaye jah baad ku leedaha ninkii baad taqaanaa waad waad geyso warqaddii baa loo saxiixoo loo tiimbareeyey kadib buu isiri ninkan wallahi wax buu ku taro jeebkiintuu gacanta geliyey ayuu waxoogaa kuu soo bixiyey ha qaadan buu dhahay nebiga sal alla alai albaab cadiim ahoo albaab riba ah ayuu qofkaa markaa la yimid sababta maxay tahay wejigaagii sharaftaadii jahag inaad iibsata ma aha waxay yidhaahdaan culimmada gobol ka mid ah haddii labadan qofood wax siin ay ka dhexayn jirtay haddii horay intaan arrintan aynan dhicin waxyaabo xasanaad iyo waxsuterid ay jiri jirtay kadibna uu saa u siiyo kaa markaa inuu ka bax waa suuragal laakiin arrintan oo ah inaad wax u tartay sow uma baahnid ajir ilaagti subxaana wa tacaala sow ma rabtid ilaahay wejigiisa inaad wax ku heshid subxaana wa tacaala qofkan dan uu gaari waayo oo aad gaarsiisay inaad wax uga qaadato shay fiican marka ma aha faqad ataa baaban cadiiman min abwaabi ariba ribaal baabeeduu la yimid xadiiskaanu soo marnay ee cumar nebiga intuu wax siiye dhihi jira qof iga daran sii haddana intuu sii qof iga daran sii ee cumar lagu qeliye la yidhi xoolaha hadday ku yimaadaan adoonan weyddiisanin qaado maal gasho ama sadaqayso wamaa laa waxaan saasayna aan waan qaltaagin kuma jira bay yidhahdeen ee eh, mucadisiinta gobolka mid ah waayo midkaasi adoo iska joogaan lagu siiyey laakiin midkaa shafaacad samaysay qole waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa waa qofka meesha asaga ka shaqeeya matalan waxaad ka shaqaysaa xafiis albaabkaad taagan tahay mushaharna waad qaadataa mushaharkaaga waa inaad ku kaaftoontaa qofkaa dadkiiya soo day lagu yidhi waa wax adiga qasab kugu ah markaasaad dadka wax ka qaadqaadanaysaa ninka noocaas waa ku jiraa baa la yidhi waayo albaabka waxaad u taagan tahay waa shaqadaada waxaa lagu yidhi dadkan soo daa waraaqooyinka gudaha loogu saxiixayaa intaa wixii ka dambeed albaabka u taagan tahay aad ninkii ma joogo berisoonooqaa lagu yidhi saasaa lagu yidhi ilaa markaad waxoogaa lagu laabo marka beri lixdii mo qofkii marka wax lagu siiyo jeebkan wax laguu geliyo rasuulku wuxuu leeyahay man shafaca liakhiihi qofkii walaalkii shafaaci yargeen u sameeya oo faahdaa lahu hadiya loo soo hadiyeeyo oo faqabilaha uu ka aqbaluu ka qaato faqad ataa baaban cadiiman min abwaabi الriba rawahu axmed وabu daawuud waisnaadihi maqaal laakiin sanad xasan ah waaye wacan cabdullaahi bni cumar qaala wuxuu idhi lacana rasuulu اllahi rasuulka alla wuxuu lacnaday sala اllahu calayh wasalam arraashi iyo murtashiyaha leenushbixiyaha iyo qaataha ayuu dhahay nebiga sal اllahu calayh wasalam wuu lacnaday rawa abu daawud watirmidi saxiixa waa xadiis saxiix ah xadiiskan meel laga galaa la la'yahay baa la yidhi ummadda dhammaantood waayo waxa lagu noolaya waa laaluush waxa lagu socdaa waa laaluush waxa wax lagu iibsadaa waa laaluush waxa lagu dhoofaa waa laaluush wax lagu soo degaa waa laaloosh wax lagu guursada waa laaloosh waxa kastoo lagu sameey taasuu noqday rasuulka sal alla alah wasalam lacana rasuulu ullah arraashi waa midka murtakina waa midka qaata allahna badbaadiya wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu rasuulku wuxuu diiday sal allahu calayh wasalam can ilmusaabana musaabanada muxaaqadan horaan soo marnay asaa noo fasiri doonaa an yabiica waa inuu tamra amara xaa'iihi beertiisa miraha saaran inuu qofku gado taasuu rasuulku diiday waa goorme in kaana nakhlan hadday timir tahay bitamrin kaylin timir kiilaysan ilaa caraaya waa noo imaan doontaa waxbaa la fasixi doonaa wa in kaana karman hadduu canab yahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabiibin kaylan zabiib kiilaysan zabiib kiilan waa canab qalalay waay wain kaana zarcan haddii zarcii abuur yahayna an eh, eh, yabiicahu inuu ku iibiyo bikayli acaamin acaam kiil ah oo markaa kaylaysan nahaa can dalika kullihi waxaasoo dhan waa diiday nebiga sal alla alih wasalam muttafaqun calayhi wacan saciid ah, an sacd ibn abi waqaas radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuulkaan maqlay sal alla alay wasalam oo su'ila la weydiiyey can ishtiraa'i ruabi bitamri rutab in timir lagu iibiyo ka waran baa la yidhi faqaala rasuulku wuxuu yidhi ayanqusu ma nusqaamayaa arutabu midka rutabkee qoyan idaa yabis hadduu qalalo waxaan intay eh, qoyan yihiin waa dhici karta inay badan yihiin laakiin markay qalalaan ay yaabis noqdaan inay yaraadaan ma dhici kartaa qaaluu waxay dhaheen nacam haa fanahaa can dalika waa diiday marka rasuulka sal alla alيh wasalam rawahu lhamsa wasaca ibnu lmadiiniin cali bni madiiniin watirmidina wuu wariyey wabnu xibbaan iyo walxaakim intaba way wariyeenoo can ibni cumar radi allahu canhuma ana اnabiya sal alla alيh wasalam nahaa wuxuu diiday can bayc اlkaaliya bilkaali yacni addayn biddayn dayn in dayn lagu iibiyo dayn dayn in lagu gado ayuu diiday qof baad leedahay qofna deen buu kugu leeyahay deentaydi deyntadan kugu gaday baa tiri waxay kaloo eh, lagu fasiraa oo la yidhaahdaa can ilkaali bilkaali qofaa amaah kaa qaatay wuxuu kuyidhi waxaad keenayaa bisha soo socotaa afariy tobankeedii bishii soo socota afariy tobankeedii waa keeni waayey muddadaad u siyaadinaysaa waxna lagu kordhinayaa haddana waa keeni waayey den den ku gad waay maanto dhan can bayci اlkalim اlkali rasuulku wuu diiday sal اllahu alيه wasalam rawaahu isxaaqna xadiidka wariyo lbazaar biisnaadin daciif laakiin waa isnaad daciif ah arruqsaanu geli doonaa fi lcaraaya haddii ilahay idmo wabilahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam